alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku jiray baabka ku saabsan baabu karaahiyati alkhusumati fi lmasjidi wa rafci sawti fiih xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa can camr bni shucaybin can abihi can jadihi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam naha can alshiraa'i walbayci fi lmasjid camr bni shucayb wuxuu ka warinayaa aabbihi shucayb ibni muxamed aabbihiina wuxuu ka warinayaa can jaddihi awowgii oo cabdulaahi bn camr bn alcaas ah can jaddihi damiirkaasi wuxuu u noqonayaa aabbaha haddii markaa loo celiyo camar loo celiyo oo la yidhaahdo camar awowgii waa camr bnu shucayb ibni maxamed ibni cabdillaahi ibni camr bn alcaas marka shucayb ibni maxamed baa aabbuhu ahaa awowguna wuxuu noqonayaa maxamed ibni cabdillaahi buu noqonayaa maxamed ibni cabdilaahi bni camr ibn caas buu noqonaya maxamedna waa taabici oo saxaabi maaha marka haddii saa la yidhaahdo waxay noqon lahayd xadiisku inuu mursal noqdo xadiiskanna inuu markaa yahay mid oo musnada ayaa saxanoo asaaniiddan culammadu way quweeyaan culammada qaarkood waaba saxiixiyeen sanadkaasoo kale wixii lagu wariyo laakiin badiba culammadu waxay ku istiqraareen oo ku sugnaadeen in laga dhigo markaa xasanulxadiis laga dhigo haddaanu cillo kale lahayn markaa sidaas aawoodee can jaddihi inuu cabdullaahi bni camr ibni caas yahay ayaa saxan waana soo aroortay meelaha qaarkood iyadoo la muujinayo oo shucayb ibnu maxamed markaa awowgii miyuu wax ka maqlay miyuu wax ka wariyey haabay yidhahdeen culammadu xadiis baa jira xaakim ku soo warinaya mustadraga oo waxa weeye daahirkiisu yahay inuu markaa shucayb ibn maxamed cabdullaahi bni camr ibni caas awowgii ah inuu wax ka maqlay saas aawadeed buu tacliiqinayaa xaakim mustadragiisa ku tacliiqinaya xadiiskaaso markaasu wuxuu odhanaya wuxuu ka dhigaya xadiiskani ka mulaaqaati lyadi bilyadi sida labada gacmood inay kulmeen oo kale ka dhigan tahay buu odhanaya bimacnaa sanadku inuu mutasil yahay ayuu markaa sheegaya ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay naha uu reebay wuxuu soo wariyey camr bnu shucayb aabbihii ka wariyey aabbihina awowgii ka wariyey in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam naha uu reebay can ishiraa'i iibsadka wax lagu iibsado iyo walbayci iibinta wax lagu iibiyo filmasjidi masjidka gudihiisa shiraaguna waa markuu qofku isagu wax iibsanayo wax gadanayo baycuna waa markuu wax sii iibinayo marka masjidka gudihiisa in wax lagu iibsado labada daraf noocay doontaba ha u dhacdeen inuu iibsanayo iyo inuu sii iibinayo tay doontaba ha u dhacdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay wa an tunshada fiihi wuxuu kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam reebay in lagu yaboohiyo masjidka gudihiisa daalla baadi in lagu yaboohiyona nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay oo waxbaha ku yaboohinina ayuu yidhi aw yunshada fiihi shicrun ama in lagu inshaado oo lagu luuqeeyo fiihi gudihiisa shicrun gabay markaysagaa in lagu luuqeeyo yacnii gabay markaa in lagu luuqeeyona yacni markaa masjidka gudihiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidi wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasana buu yidhi sheekh albaan laftiisuna waa taxsiininaya culammaduna badiba waxay ku dareereen sanadka waxaa lagu wariyey haddaanu cillo kale lahayn inuu noqonaayo xasan yacni xadiis xasana inuu noqonaayo saas yadaabay marka ku dareereen oo ku socdeen xadiiskanna waxaa laga qaadanaya misriga gudahiisa inaan waxba lagu iibin waxna lagu iibsan sida axaadiistii horeba aynuugu aragnay oo weliba xadiiska hore waxaynu ku soo aragnay in lagu odhanaayo qofka wax ku iibinaya ama ku iibsanaya la arbax allaahu tijaaratak ilahay macaash siiyo waa nooc tacsiir ah yacni dembiga uu samaynaayo ayaa lagu markaa tacsiiraya oo nooc ciqaaba ayaa markaysaga ku jiraysa wuxuu kaloo nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam baadi in laga yaboohiyo masjidka gudihiisana waa reebay taana axaadiista hore waa ku soo aragnay ruuxa baadi ka yaboohinayana waxaa la odhanayaa sidaynu xadiista hore ku soo aragnay laa wajadta iyo laa raddaha allaahu calayk ilaahay kuuma soo celiye iyo ha helin iyo saasaa markaa waxa lagu habaaraya iyaduna waa nooc tacsiira wey wa an yunshada fiihi shicrun tana inugu cusub in gabay lagu luuqeeyo masjidka gudihiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay gabayga markaa la reebayo in lagu luuqeeyo ama masjidka gudihiisa yacni laga tiriyo waa gabayada aan fiicnayn baa laga tilmaamaya ee ama waxa weeye markaa ku saabsan e, waxyaalo aan fiicnayn ama adduunye iskaga saabsan ama wax la mida ama waxyaalo xunba ku saabsan yacni taasaa markaa la diidaya hadduu gabayga munkaraad koobsanayo waa gabayo qabyaalada oo kale ah iyo markaysa markaa ama fitan u yeedhaya ama dadkii markaa fitan ku kicinaya ama waxaweeye cid caayaya yacni cid muslimiinta ka mida markaysaga aflagaadaynayo caayaya ama dad nasabkoodii wax ka sheegaya ama waxaweeye dee markaas sibaab iyo cayi ku sugan tahay ama bidcooyin iyo wax lamida u gargaaraya yani bidac yani marka waxyaale bidaca u gargaaraya ama marka waxaweeye ashyaa shirkiyaadaba koobsanaya gabayadaa xune marka waxa xun koobsanaya shareecada khilaafsan kaasaa la diidaya laakiin gabayga marka waxa weyaan yani shareecada ee bayaaminaya caddaynaya yani marka gaaladii marka lagu radinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu daafacayo islaamka lagu daafacayo nabiga lagu ammaanayo tawxiidka iyo sharaa'icda lagaga warramayo kaasi wuxuu yahay mid marka waxa bannaan weeye marka gabaygaa la kala saarayaa yacni midna waa mamnuuca marka masjidka gudihiisa in lagula yimaadaa yacni marka ma bannaana midna waxa weeye waa markaa waa bannaan yahay oo dee waxa weeye sida qaacidadu tahay maxay tahay ashicru kalaamun xasan wa xasan wa qabiixu qabiix waa xadiis loogu soo wariyey saa sheegaaya mashaaikhda qaar waxay u nisbeeyaan shaafici inuu yidhi bay u nisbeeyaan laakiin xadiis nebi isagoo ah ayuu soo arooray xaafid ibnu xajarna waa taxsiininaya wuxuu odhan waa xasan xadiiskaas shicirku ama gabaygu waa hadal marka kiisa wanaagsanina waa wanaagsan yahay kiisa xumina waa xun yahay hadalkaa kaluu la mid yahay sida hadalka kiisa wanaagsani u wanaagsan yahay hadalka kiisa xumina u xun yahay ayaa gabayguna yacni uu yahay oo gabaygii marka wax wanaagsan koobsanaya waa wanaagsan yahay gabaygii wax xun koobsanayaana waa xun yahay marka gabaygii waxa xun koobsanayey ayaa la diidayaa masjidka gudihiisa in lagula yimaado waxaa jira xasaan ibnu haabit ayaa masjidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam gudihiisa ayuu gabay ka tiriyey markaasaa cumar ku inkiray markaasaa xasaan u jawaabo wuxuu yidhi waxaan ka gebyi jiray masjidka rasuulka sal allahu aleyh wasalam gudihiisa waxaan ka gebyi jiray wa fiihi man huwa khayru mink iyadou ku sugan yahay masjidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam cid adiga kaa khayr badan iyadoo rasuulku joogo baan ka gebyi jiray masjidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam marka wuxuu tilmaamay in wakhtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam masjidka inuu ka gebyi jiray wakhtiyada gaalada uu jawaabayo markay gaaladu soo gabyaan ama wax la mid mida ah, dee masjidka markaysa markaa dhexdiisa ayuu gabayga ka tirin jiray nebiguna isagoo dhegaysanayoo maqlaayo marka waxaa laga qaadanayaa inaan gabayga la wada diidaynin masjidka gudihiisa in gabay laga tiriyo laakiin gabayga la diidaya uu yahay gabayga xun yacni inuu yahay ka in la diidaayo laakiin gabaygii wanaagsan ee marka waxa weeye diinka daafacaya shareecada caddaynaya gaalada markaysa marka xumaantooda sheegayo radinaya yacni kaasi waxau yahay mid markaa bannaan weeye xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo sagaal dabcadaha qaarkoodna waa wa can isaa'ib ibni yaziid alsaxaabiyi radia allaahu canhu qaala kuntu fi lmasjidi faxasabanii rajul saxaabiga la yidhaahdo asaa'ib ibni yaziid waxa bukhaari ka soo wariyey asaxaabiyi sheikha ayaa ku caddaynaya oo saxaabigii ahaaday qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa fi lmasjidi masjidka gudihiisa masjidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam gudihiisa mid ku sugan baan ahaa faxasabanii waxaa quruurux igu soo tuuray rajulun nin baa igu soo tuuray quruurux fa nadartu waa eegay xaggiisii ayaan eegay fa idaa cumaru bnu lkhaaabi radia allaahu canhu ay fa idaa huwa waabay isagii oo ah cumar bnu lkhaaabi radia allaahu canhu cumar bnu khaaab ah ninka qururuxa igu soo tuuray waaba cumar bnu khataab weyi fa qaala wuxuu igu yidhi cumar idhab tag oo faatinii bihaadayni labadaa nin ii keen laba ninoo masjidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam gudihiisa ku sheekaysanaya oo cod dheer ku yacni wada hadlaya ayuu hi labadaa nin iisoo kaxee ii keen fa ji'tuhu bihimaa labadii nin baan u keenay cumar saa'ib ibnu yaziid baa odhanaya fa qaala wuxuu yidhi cumar min ayna antumaa xaggaa ka timaadeen min ayna antumaa yacni xaggaa ka ahaateen ama xaggaa ka timaadeen faqaala waxay dhahen min ahli taa'if reer taa'if baanu nahay reer taa'if baanu nahay fa qaala wuxuu uhi low kuntumaa haddaa ahaan lahaydeen min ahli lbaladi dadka beledkan u ehelka ah qaar ka mida ah haddaa ahaan lahaydeen oo bimacnaa reer madiina ahaan lahaydeen min ahli lbaladi la awjactukumaa waa idin xanuujin lahaa waa idin garaaci lahaa tarfacaani aswaatakumaa fii masjidi rasuuli illaahi sala allahu alayh kaannahu in la yidhi oo maxaad u garaaci lahayd ama maxaad noo garaaci lahayd yacni istinaafka bayaanigaa su'aal qarsoon jawaabteed inay tahay bay u fasirmays maxaad noo garaaci lahayd kaannahu ay yidhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi tarfacaani waxaad sare u qaadaysaan labadiinnuba aswaatakumaa cododkiinna baad sare u qaadaysaan fii masjidi rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam masjidka rasuulka gudihiisa baa codkii sare u qaadaysaan oo sare u qaylinaysaan dee masjidka rasuulkana sala allahu aleyh wasalam in lagu qayliyo ma aha rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiiska xadiiskani waxa uu ka warramayaa in laba nin oo markaa magaalada madiina aan ehelkeeda ka mid ahayn oo reer daa'ifa ahi intay madiine yimaadeen inay masjidka gudihiisa ku sheekaysteen codkoodiina sare u kacay dabeedna cumar arrinkaa ku inkiray inta aanu ficil samaynin wuxuu ku yidhi xaggaa ka timaadeen xaggee baa ka tirsantihiin yani ma ahlu beledkaa tihiin mise beled kala ka timaadeen dabeedna waxay meel reer daa'if baan nahay wuxu yidhi haddaa ahlubeledka ahaan lahaydeen bimacnaa reer madiine haddaa ahaan lahaydeen waa idin xanuujin lahaa oo bimacnaa gurbada ay qariibka yihiin ayuu markaa uga daayey inuu markaa waxba garaaco ta kale reer madiine waa yaqaaneen masjidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam inaan lagu qaylin allah wuxuu reebay in nebiga calayhi salaatu wasalaam in cod dheer oo codkiisa ka dheer markaysaga markaa lagula khitaabo markuu noolaaba laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti annabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun culammadu waxay yidhaahdeen siduu markuu noolaaba codka in hoos loo dhigo marka nebiga lala joogo ay ahayd ayaa qabrigiisa agtiisana in codka hoos loo dhigo ay tahay oo aan la qaylin nebiguna sala allahu alayh wasalam dee masjidka marka waxaan yacni dacalkiisu ku aasnaa oo qolkii caaisho oo masjidka ku qabsanaa ayuu markaa nebigu ku asnaa calayhi salaatu wasalaam weliba masjidkuna cariish buu ahaa marka dee gidaar yaroo cariisha ayaa qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidka ka xiga waadan baa dee markiisa xaydaankan la soo geliyey waagii hore saasuu ahaayo munfasil buu ahaa yacni waa kala socnaayeen qolka caaisho iyo masjidku waa kala socnaayeen marka macno khaasoo kollay masjidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam ku sugan waa jiraa laakiin sheikhu hadda wuxuu u soo deliishaday masaajidaba in laga qayliyo inaynay ahayn oo waa in codka hoos loo dhigaa oo hadduu xataa markaa qofku uu dikri la imanayo oo ilaahay xusaayo waa inuu xataa marka aanu la qaylin oo dadkii kale aanu dhibin qur'aanka hadduu akhrisanayo waa inu hoos u akhristaa haddii cid kale joogto oo dad kale qur'aan akhrisanaya ama tukanaya ay jiraan waa ynaanu markaysaa qaylin oo sare u qaadin ya iska daa hadal kale markaysaa inuu markaa ku qayliye dadka qaarkood iyagoo markaysa markaa masjidkii ku jira baa telefoonnada ay ku qaylinayaan taasina waxa weye markaa masjidka munaasibu maaha baabka saddex boqoliyo koob iyo toban baabu nahyi man akala huuman aw basalan aw kuraasan aw hayrahu mima lahu raa'ixatun kariiha baabu nahyi man kiin laga reebaayuu u baab yahay akala huuman cunay toon aw basaran ama basal cunay aw kuraasan ama kuraas cunay iyaduna waa nooc markaysa markaa waxaan yacni ka marka fasiiladan adigu basasha iyo ka uun oo raa'ixa leh bacdi waxaabay yidhaahdaan waa caleenta marka waa markaysa waxa ka baxaya dhaadheer ee markaysa marka cagaaran yacni ka baxaya ama toonta ama basasha bacdi baa si ay yidhahdaan calaa kulli xaalin waa nooc raa'ixa leh oo fasiilada laakiin ah aw hayrahu ama waxaan e, kuwa ahaynee kale cuna hayraha iyo hayrahu nusakha qaarba mid bay qorayaan ashyaada waxaan ahayn ama kan waxaan ahayn oo mima lahu raa'ixatun kariiha oo ka mida wax markaa ur yacni markaa leh aw hayraha ama ashyaada waxaan ahayn yacni cuna oo mima lahu ka mida wax markaa ay u sugnaatay raa'ixatun uri ay u sugnaatay urtaasoo kariihatun la kahanayo la karaahiyaysanayo reebista laga reebayo ayuu u baab yahay can dukhuuli ilmasjid masjidka inay soo galaan loo diidaayo qabla zawaali raa'ixatihi urtiisu intaynay ka zuulin oo ka tegin horteed inuu soo galo masjidka in loo diidaayo ilaa lidaruuratin daruuro daraaddeed oo ka fursan waa inuu u soo gelayo mooyaane oo xaalad daruuri ay keensatay inuu soo gala mooye si kale aanu usoo gelin daruurada waxaa ka mid ay ah yidhahdeen culamada qaarkood inuu marka waxa weyaan yani xaakim yahay eh, yani dadka kale xukuma oo yani masjidka gudihiisa qadaaga iyo xukunka ku rida dadkiina ay sugayaan xaaladda caynkaasoo kale ah yani daruura waa dhici kartaa inuu marka usoo galo waxaa la mida ah yidhahan hadduu masjidka gudihiisa cid ku xidhay eh, oo marka waxa weeye uu doonaayo inuu ka soo daayo xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can ibni cumara radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal man akala min hadihi ashajarati yacni thuuma fala yaqrabanna masjidana nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man akala ku kastoo cuna min hadihi shajarati geedkan wax ka mida yacnii wuxuu u jeedaa oo u qasdayaa athuuma toonta ayuu uga jeedaa falaa yaqrabanna masjidana yaanu u soo dhowaanin masjidanaa masjidkayaga yaanu u dhowaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin limuslim riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo muslim u sugnaatay masaajidana masaajidayada yaanu markaa u soo dhowaanin xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa qofkii toonta cuna waxaa la mida wixii kale ee markaa iyaguna toonta kala midka a raa'ixada oo ur la karaahiyeysanayoo leh masjidkayaga yaanu soo dhowaanin waxaa gelaya masaajiddii oo dhan baa soo gelaysa masjidu rasuul sala allahu aleyh wasalam kuma gaar ahaa masaajidda kalena waa la mid oo wax u udhexeeya ma jiro ta kale masjid marka la idaafeeyo macrifo loo idaafeeyo wuxuu faa'iideynayaa cumuum buu faa'iideynayaa cumuum ayuu faa'iideynayaa weliba waxaa sii caddaynaysa riwaayada kale muslim soo wariyey masaajidana marka labada riwaayo waa isku macne oo masjid iyo masaajid yani lafdigii mufradkaha iyo lafdigii jamaca ahaa mid walba haddii macrifo loo idaafeeyo wuxuu faa'iideynaya cumuum buu faa'iideynayaa sidaas aawoodee oo dhan ayaa laga tilmaamaya inaan la gelin wakhtigaa qofkii ay ur badan marka uu leeyahay afkiisu oo wax markaa urle uu cunay ama toon ha noqoto ama basal ha noqoto ama wax la mida waxay noqonaysaa inuu markaa masjidkii xaaladda aanu tegin inuu iska soo suuliyaa la doonaya marka awqaadda uu marka masjidka tegayo yacni waa inuu marka iska sii nadiifiya hadduu cunay oo waxaan wax raa'ixadan iyo urtan marka tegsiiya uu markaa isticmaalaa saasoo kale uu sameeya laakiin isagoo markaa urtii ay markaa uu leeyahay oo urtii afkiisii ka soo baxayso oo dadkii marka waxan ay dhibsanayaan xaaladda waa inaanu markaa sidaasoo kale salaaddii kaga qaybgelin taasna waxay noqonaysaa ila jamaca marka inuu tago waa laga rabaaye Eh, inuu awqaaddu markaysaa masjidka qabanayo inaanu isticmaalin saasay noqonaysa ama hadduu isticmaalay waxa urta tagsiinaya uu ka dambaysiiyo ma uu isticmaalo eh, iyo xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa oo can anasin radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sal allahu aleyh wasalam man akala min hadihi shajarati falaa yaqrabanna man akala ku kastoo cunay min hadihi shajarati geedkan wax ka mida cunay falaa yaqrabanna yaanu noo soo dhowaanin oo masaajidda iyada meel kale toonna yaanu noogu soo dhowaan wala yusalliyanna macanaa yaanu nala tukan annaga la jirkayaga oo salaadana yaanu nagala soo qaybgelin jamaca muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay marka xadiiskanna wuxuu tilmaamaya macno ka caamsanba ayuu tilmaamaya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam in markaa iyadoo raaixadaa badan qofku leeyahay oo toon iyo basal u soo cunay ama wax la mida oo ur la karaahiyeysanayo uu leeyahay inaanu nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu u soo dhowaan ayaa laga qaadanaya khusuuska nebigo keliyana loogama jeedee dadka kale ee muslimiinta laftooda inuu ku dhibo dee ma aha walow masjid bayana ahan salaadana ayaanu nala tukanin ama masjid ha lagu tukanayo ama meel kale ha lagu tukanayo sida ciiddii oo kale iyadoo markaa lagu tukanayo bannaanka ama garoonka lagu tukanaayo dee iyadoo urtii uu leeyahay waa inaanu markaa kala soo qaybgelin ee urtan waa inuu iska soo yacni markaa suuliyaa iska soo baabi'iyaa wax markaa yacni ka tegsiinaya soo isticmaalaa yacni caday ha noqoto iyo waxyaalo kale oo uu ku daraba yacni hadday tahay yacni waa inuu saas sameeya muttafaqun calayhi xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo labiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo soddon wa can jaabirin radia allaahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam man akala huuman aw basalan falyactasilna nebigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam man akala ku kastoo cuna huuman toon cuna aw basalan ama basal cuna falyactasilna hanaga dheeraado aw falyactasil masjidana ama ha ka dheeraado masjidka iyaga ha ka dheeraado muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay man akala albasala walthuuma waalkuraasa falaa yaqrabanna masjidana in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man akala ku kastoo cuna albasala basal cuna waalthuuma iyo toon cuna waalkuraasa iyo kuraas cuna waa shay kaleoo marka waxa weeye caleyntiisa la cunaayo oo waxa weeye marka isaguna urtaasoo kale leh falaa yaqrabanna masjidan ayaanu u soo dhowaanin masjidkayaga fa ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banuu aadam fa ina almalaa'ikata waayo malaa'igtu tata'adaa waa ku dhibaatoonaysaa waa dhibsanaysaa mima yata'adaa minhu banuu aadam bini aadamku wuxuu dhibsanayo malaa'igtuna waa dhibsanaysaa waa karahaysanaysaa xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ruuxii marka waxa weeye basal ama toon ama kuraas cuna loogama jeedo waawga in la kulminayo laga tilmaami maayo ee waxay u dhacaysaa ama ha wada cuno ama mid ahaan ha cuno marka lagama tilmaamayo inay shardi u tahay in la kulmiya way axaadiistii hore waxaynu ku soo aragnay iyadoo aw loo dhaxaysiinayo man akala suuman aw basalan marka waxa weeye maadaama marka waxaweyan aw loo dhaxaysiinaayo waxay ku tusinaysaa waxa weeye mid walba haddii gaar loo cuno inuu xukunku ka imanayo haddii la wada cunona waa saasi leeg waaba cala sabiili awlaa inuu xukunku markaana ka imanayo marka waxa weeye walow yaan laba kulmin bee hadduu mid ka mid mida ashyaadan cuno falaa yaqrabanna masjidana masjidkayga yaanu usoo soo dhowaanin macnaa ka fogaado ha soo gelinoo keliga lama odhan ha u soo dhowaan baa la yidhi waxaa la sheegay cillo ama sabab baa la sheegay xadiisku tilmaamaayo faina almalaa'ikata ta'addaa mima yata'addaa minhu banuu aadam malaa'igtu waxay dhibsataa waxa bini aadamku dhibsado ayay dhibsataa taasay dhibsataa waxay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa min xayu alghaalib sida haalibkaa waxay markaa bini aadamku dhibsadaan in malaa'igtu dhibsanayso maxay haalib u yidhaahdeen oo uga reebeen wax waxay yidhahdeen lakhuluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi ilmiski taasoo kale dee inay dhibsadaan maadaama markaa allah agtiisa ay wanaagsan tahay malaa'igtu inay dhibsataa ma dhacayso oo waxa allah jecel yahay malaa'igtuna waa jecesha marka waxaa laga tilmaamaya min xaysu alghaalib ayaa looga jeeda marka cilladii maadaama ay tahay fa ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam waxaa laga qaadanaya ashyaadan la magacaabo keliya xukunku inaanu ku gaar ahayn waxaa soo gelaya wax kasta oo urtiisa dadku caadatan ay karaahiyaysanayaan ayaa soo gelaya sidaas aawadeed waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid a oo weliba xukunka uga sii awlaysanba sigaarka dadka qaarkood ay cabbayaan waayo sigaarkii dadku caadatan waa dhibsanayaan dadka aan cabbin sigaarka waa arrin marka wax waxay dhibsanayaan weeye marka cilladii waa ku sugantah cilladii waa cilla caamma waa cilla caama cilla caama weeye cilladu hadday caam noqotona walow xukunku khaasba ha noqdee xukunkuna wuxuu noqonayaa mid caam ah idaa cammat alxikmatu camma alxukmu hadday xikmadu caam noqoto ama ciladu caam noqoto xukunkuna waa inuu caam noqdaa waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha lakinaha laa takhrimu waa dhacdaa ciladu xukunka inay khaas yeesho xukun lafdigiisu uu caam yahay baa ciladu khasisaysaa markay khaasa noqotay oo mawdicii laga waayay cilladii xukunkii uu noqonayaa midaan markaa joogay oo ku sugnaanay waqad tucammimu waana dhacdaa cilladu inay wax caam yeesho xukum lafdigiisu uu khaas yahay laakiin cilladu caam tahay inuu cilladii raaco ila alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman cadaman waxay noqonaysaa inuu markaa xukunkiina markaa caam noqonayo marka waxaa laga qaadanayaa taaddigan lagu dhibaatoonayo maadaamay ciladu tahay wax kastoo dhibaatoodkaa lagu dhibaatoonayo la dhibsanayo kala mid ahi wuxuu noqonayaa inuu la xukum yahay marka dadka waxa weeye markaa sigaarka yacni markaa cabba yacni xataa dhididkoodu ka uraa wax kale iska daayo ya dadka marka waxa weeye iyaguna saas si la eg xulbaddoo kale cabba oo dee isku badiya laftooda marka waxa weeye raa'ixada iyo urta way yeeshaan marka kuwaasoo kale iyaguna waa soo gelayaan xaalaadka raa'ixada ay leeyihiin dadku ay karaahiyeysanayaan in masjidkii aynay imanin awqaadda masjidka ay qabanayaanna aynay isticmaalin haddii markaa raa'ixadii ay leeyihiin inay iska suuliyaan weliba waxa raacda sigaarku inuu xaaraan yahaanu bannaanayn waa khabiisa waa geed xun weeye ashyaadani ashyaa bannaan bay ahayd oo xalaal ah hadday tahay toonta hadday tahay basasha hadday tahay kuraaska hadday tahay xulbadda kale hadda aynu tilmaannay ashyaadaas waa ashyaa bannaanoo mubaaxa wey laakiin sigaarku waa shay marka waxa weeye aan bannaanayn waxaa laga yaabaa in lays yidhaahdo talo maxaa keensaday inaanu bannaanayn maxadiis baa loo hayaa ma yaan loo hayna qawaacidda shareecada loo eegaya qawaacidda shareecada maxaa lagu yaqaanaa maa kasura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibaatadiisu ay ka badan tahay dheeftiisa shareecada waxay ku tahay xaaraan bay ku tahay shaygu hadduu dhib iyo dheef leeyahay laakiin dhibtu ka badan tahay dheefta shareecada wuxuu ku noqonayaa xaaraan waa qaacida sharciya waxaa laga qaatay wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa yaa khamriga iyo khamaarka maxaa loo diiday dhibaatadooda ka badan dheeftooda ka badan wakadalika wax kastoo dhibtoodu dheeftooda ka badan tahayna waxay noqonaysaa mid xaaraan aan bannaanayn ta kale waxa weeye waa markaa mudir laa darara walaa diraar wixii dhib leh nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday laa darara walaa diraar waa midda kale xanuunno fara badan buu sababaa oo kansaradu ka mid yihiin ya wadna istaaggu ka mid yahay yacni xanuunno fara badan buu sababaa nin sheikha wuxuu ka qoray oo dhakhtarna ahaa ayaa wuxuu ka qoray kitaab buu ka qoray sigaarka uu u bixiyey masaa'ib addukhaan masaa'ibta sigaarku leeyihi wuxuu sheegay sagaal iyo sagaashan xanuun in laga qaado sagaal iyo sagaashankii xanuun mid mid buu u tiriyey mid mid ayuu markaa u sheegay marka waxa weeye yacni marka xanuuno badan ayuu sababaa oo waxa weeye markaa taasna iyadana waa waa ku jirtaa marka waxa weeye dhibtiisa ayaa badan marka waxa weeye dhibaato badan buu leeyahay saas aawadeed waa in marka waxawe layska joojiyaa oo ciddii marka lagu imtixaanay iska goysaa waa iska jartaa wallaahu aclam waayahay xadiidka kuniyo toddoba boqol iyo saddexiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo siddeed iyo soddon wa can cumar bn alkhadaab radia allaahu canhu anahu khataba yowma aljumucati faqaala fii khudbatih cumar bnu khadaab waxaa muslim ka soo wariyey in cumar annahu khataba inuu khudbadeeyey ay damiirka haadu wuxuu noqonayaa cumar annahu cumar khaaba inuu khudbadeeyey yowma aljumucati maalin jimce ayuu khudbadeeyey nusakha qaar waxay qorayeen yowma jumucatin maalin jimce ayuu khudbadeeyey fa qaala fii khudbatih wuxuu ku yidhi khudbaddiisa gudaheeda summa inakum ayuha annaas intaa dabadeed dadow ta'kuluuna shajaratayni waxaa cuntaan laba geed labadaa geed oo maa uraahumaa aanan u malaynaynin ilaa khabiiatayni inay laba xunxun yihiin mooyaane wax kale aanan u malaynaynin maa araahumaa marka la yidhaahdo hamsada la kordhigo waxay noqonaysaa aanan ku ogayn inay yihiin mooyaane ilaa khabiisatayn laba xunxun oo waxay noqonaysaa ay maa aclamuhumaa in loo fasiro marka la damiyana maa adunnuhumaa bay u dhacaysaa maa uraahuma marka la yidhahdo labada wejibana waa fasirayaa ibnu callaanku marka haddii hamsada la godo waxaa loo fasiraya ay ma adunnuhumaa haddii la kordhigana ay ma aclamuhumaa kuma ogi ilaa khabiisatayni laba xunxun inay yihiin mooyaane wax kale kuma ogi albasala wathuuma ama albasalu wathuumu yani ama la rafciyo ama la nasbiyo haddii waxa weeye la nasbiyo waxay noqonaysaa shajaratayni in laga bedelo ta'kuluuna waxaa cunaysaan albasala basashiya wathuuma toonta ayaa cunaysaan waa haddii la kordhigo haddii waxa weeye la godana waxay noqonaysaa humaa labadaa geed albasalu wathuumu weeye waa basasha iyo toonta laqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam allah baan ku dhaartay ee xaqiiqee waxaan arkay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam idaa wajada riixahumaa hadduu urtooda ka helo yacni basasha ama toonta min alrajuli fi lmasjidi nin uu ka helo oo urtaasi uga xaggiisa ay uga timaado ur basaleed ama ur toon filmasjidi masjidka gudihiisa amara bihi waa amri jiray in laga saaro oo fa ukhrija ila albaqiic waxaa loo saari jiray ilaa baqiic intii ka ahaataa loo saari jiray meeshii xabaalaha dadka lagu aasi jiray yacni masjidka waa laga fogayn jiray waa tacziir faman akalahumaa cumar markaa wuxuu yidhi faman akalahumaa kii cuna labadaas geed cunaa falyumithumaa ha dilo tabkhan ay bitabkhin yacnii ha ku dilo karin uu kariyo ama falyumithumaa ha dilo tabkhan ay min jihati tabkhin xag karineed ha ku dilo tamyiis laga dhigo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa cumar bnu khadaab inuu dadkii ugu khudbadeeyey maalin jimce laba geed oo yacni markaa aanan ku ogeyn inay xun yihiin mooyaane wax kale ayaa cuntaano waa toontiyo basasha khubsigan loogama jeedo khubsigii taxriimka ahaayee xaaraannimada keensanayay wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is yacni waa xalaal labadani waa bannaan yihiin waa shay mubaaxa in la cunaa waa bannaan tahay khubsiga waxaa laga tilmaamayaa raa'ixada kariihaday leeyihiin yacni khubsigaasaa laga tilmaamaya ashyaa aan xaaraan ahayn baa wakhtiyada qaarkood khubsi lagu itlaaqaa waana soo aroortay nusuusta qaarkood iyadoo laynoo sheegaayo ashyaada qaar khubsi lagu itlaaqayo sida kasbu kasbulxajaami khabiis yacnii ruuxa marka dadka tooba toobinka ujuurada uu ku qaadanaya waa mid xun waxaa laga tilmaamayaa in laga fiican yahay laakiin waa xalaalo waa bannaanta waa xalaal oo waa bannaanta marka khubsi iyadoo lagu itlaaqo layidhi waa khabiis ayaa waxaa laga tilmaamayaa haddana inaynay xaaraan ahayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa istoobay ciddii toobtayna lacag fara badan buu siiyey oo diinaar ayuu siiyey diinaarkuna dahab buu ka samaysnaa afar garaam oo dahaba ah iyo dheeraad ayuu noqonayay marka dee waa u taqriiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qaato yacni ujrada inuu qaato waa uu taqriiriyey hadday xaaraan ahaan lahaydna uma taqriiriyeen waana bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam hadday xaaraan ahaan lahayd ma bixiyeen haddiiba laakiin la odhan lahaa daraf bay xaaraan ka tahay oo qofku markaa bixinaya waa isaga waa yacni markaa xaaraan kama aha laakiin ka kale inuu qaatay xaaraan ka tahay ashyaada qaar baa sidaa la yidhaahdaaye taqriirkii baa radinaya taana marka waxaa laga qaadanayaa in calaa kulli xaal shaygii oo xalaal aho bannaan haddana khubsi in si loogu itlaaqi karo halkanna waa saasoo kale maa uraahuma ama maa araahuma ilaa khabiiatayni albasra wathuuma markaasuu wuxuu sheegay xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam cidduu nebigu calayhi salaatu wasalaam urtaa basasha ama toonta uu ka helo in masjidka uu odhan jiray ka saara oo laga saari jiray xadiiskaasuu sheegay kadib tal uu soo jeediyey cumar oo wuxuu yidhi qofkii kollayba cunayo aan daynayn macnaa hadalkiisa u dhacaya yacni ha kariyo oo raa'ixadan iyo urtan waxaa dilaya karinta la kariyaa dilaya karinta la kariyo ayaa markaa dilaysa markaa saasoo kale markaa ha sameeyo waxyaalaha kollay khafiifin kara waxaa ka mid ah cunitaanka la cunayo haddii aan la daynayn in waxaweeye markaa raashinka dhexdiisa lagu cuno oo waxaweeye raashin kale laga dambaysiyo marka dambena caday laga dambaysiyo yacnii qaabkaasoo kale haddii la sameeyo marka horena raashinka lagu qaadqaado khaasatan qaybta hore oo kale kadibna waxa weeye markaa raashinka kalena ka dambeeyo iyo wuxuu cabbayaaba kadibna uu cadaydo yacni waxa weeye markaasoo kale yacni urteedi waa ka tegayse waa ka tegayse saasoo kale waa samaynaya waayo manaafic bay ashyaadani leeyihiin oo waxtarray markaa leeyihiin manaafic badan oo marka ayay leeyihiin marka saas aawadeed fawaa'idkoodii si loo helo dhibtii dadka marka uu qofku ku dhibi lahaana uga badbaado qaabkaasoo kale inuu sameeyaa way fiican baabka saddex boqol iyo labiyo toban baabu karaahiyati alixtibaa'i yowma aljumucati walimaamu yakhtub baabu karaahiyati alixtibaa'i in la doonyaysto ama la digrin xidho kahashada la kahanayuu u baab yahay yowma aljumucati maalinta jimce la doonyaysto ama la digrin xidho walimaamu yakhtub walxaal alimaamu imaamku yakhtubu uu khudbadaynayo isaga oo imaamku khudbadaynaya in marka waxa weeye la doonyeysto in la karaahiyeysanayo liannahu yajlibu annawma sababtuna waxay tahay oo loo diidayaa hurdaduu soo jiidayaa oo hadduu qofku maradiisa isku xidho oo yacni xaggaa dhabarka intuu marada soo mariyo go'a ama cimaamadda xaggan rugaggana ku soo xidho dadka qaar doonyeysi bay yidhaahdaan qaarna digrin xidhad bay yidhaahdaan sidaa hadduu markaas sameeyo hurdadii baa ku soo degdegaysa inuu seexdaa laga yaabaa gam'o liannahu yajlibu annawma hurdaduu soo jiiday fa yufawitu istimaaca alkhudba wuxuu qofkii ka tegsiinayaa khudbaddii inuu dhegaysto ilaa hadduu gammo ama luloodo khudbaddii dhegaysan maaye wa yukhaafu intiqaadu alwuduu waxaana looga baqayaa waysadu inay ka jabto taana waa looga baqaya oo waxa weeye dee haddii qafla ku timaado uu markaa yaro gamco ama loloodo waxaa dhici karta neefta ka soo baxday inaanu ogaan baa suurtoobi karta si mutamakinana ma aha marka laba sababood buu markaa meeshii sheegay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa وcan mucaadi bni anasin aljuhaniyi radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalam naha can alxabwati yowma aljumuca mucaadi bni anas waxa uu sheegay in nebigu calayhi asalaatu wasalaam naha can alxabwati doonyaysadka ama digirnixidhadka inuu reebay yowmaaljumucati maalin jimcee la doonyaysto walimaamu yakhtub walxaal la doonyaysto walxaal alimaamu imaamku yakhdubu uu khudbadaynayo isaga oo imaamku khudbadaynaya maalin jimce in la doonyaysta nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay nahaa cani ilxibwati iyo nahaa cani ilxubwati labaduba bannaan nahaa cani ilxibwati doonyaysadka ayuu reebay yowma aljumucati maalinta jimce la doonyaysto ama la digrin xidho walimaamu yakhdubu la doonyaysto alimaamu imaamku yakhtubu uu khudbadaynayo yacnii isaga oo imaamku khudbadaynaya in la doonyaysto ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam reebay maalin jimca la doonyaysto rawaahu abu daawuud abu daawuud ba soo wariyey watirmidiyo tirmidi ayaa soo wariyey wa qaala waxau yidhi tirmidi xadiisun xasan waa xadiis xasan ah ayuu yidhi culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen oo xaakim iyo waa saxiixiyeen wakadalika ibnu khusayma isaguna waa saxiixiyey weliba markaa laba shaahidna waa leeyahay marka xadiiskan waa xadiis marka waxa qawiya weeye duruqdaasi kolley waa isquweynaysaa waa isquweynaysaa sheekh albaanina markaa waa quweeyey waxa waxau yidhi xadiiskani waa xasan ayuu yidhi waxaa laga qaadanayaa xadiiska wakhtiga khudbadda jumcada in la diidaayo in la digrin xidho amaba la doonyeysto in la diidaayo wakhtigaasay ku gaar tahay laakiin awqaadda kale yacnii qofkii waa samayn karaa inuu digrid xidho ama doonyaysto waa samayn karaa laakiin wakhtiga khudbadda jumcada ayaa la diidayaa sababtuna waxay tahay waxaa la doonayaa khudbaddii inuu dhegaysto aanu ka seexan ta kale waxay u sababi kartaa dee inuu gam'o oo khudbaddii dhegaysan waayo waxay kale u sababi kartaa weysadii inay ka jabto taana waa u sababi kartaa marka waxaa laga qaadanayaa sadud daraa'ic wadada mafsada keenaysa in la awdo marka horeba laga hortago ayaa laga qaadanaya waxaa la mida qofku haddaanu maraba ku doonyaysan ama ku diirin xidhan ee uu gacmihiisoo kale ku doonyaysto iyaduna waa la mid oo xibwadii labada noocba waa soo gelaya ima bithawbin wa ima bilyadayni yacnii labadiisii rug intuu taago inuu labada gacmood sidaa ugu soo qabto iyo inuu mare ku soo qabto labada noocba ixtabaa biyadayhi waa la yidhaahdaa gacmihiisuu ku doonyaystay waa la yidhaahdaa markaa saas aawadeed labada noocba waa soo gelayaan marka wakhtiga jumcada khudbada jumcada waa inaan markaa sidaasoo kale la samayn laakiin wakhtiga ka horeysa ee khudbadii la sugayo qofku waa samayn karaa saas yani waayo nahyigii ma soo gelayo ya walimaamu yakhtubu baa qayd ah waayo waa xaal waa jumla xaaliya walxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamili yacni xaalkuna waa wasfun lisaaxibihi saaxibulxaalka ayuu markaa sifo u yahay qaydun licaamilihi caamilulxaalka ayuu marka u yahay qayd u yahay macnaa shardi u yahay wakhtigan markaa xabwada la nahiyayo waxaa shardi u ah in imaamku khudbadaynayo yacni waxaana lagu qayday maalinta jumca lagu qayday ee waxa weeye markaa haddii duruus la dhigaayo ama muxaadaro la jeedinaayo ama khudbad kale ay tahay oo waxa weeye markaa iska idaafi ah oo salaad dabadeed markaysa markaa sheekh kacay oo masale sheegayo iyo wax la mida yani iyadu markaa ma soo gelayso hmm, waxay tahay marka mid bannaan ixtibaag wakhtiga noocaas ah biduuni karaaha ayuu markaa bannaan yahay laakiin wakhtigan waxa weeye waa mid markaa in lala yimaado aynay ahayn baabka saddex boqol iyo saddexiyo toban baabu nahyi man dakhala calayhi cashru dilxijati wa araada an yudaxiya can akhdi shayin min shacrihi aw adfaarihi xata yudaxii baabu nahyi man kii laga reebaayuu u baab yahay dakhala calayhi uu soo galay cashru dilxija bisha dilxija la yidhaahdo ama arrafa la yidhaahdo tobankeedu ay u soo galeen tobanka maalmood ee ugu horreeya wa araada an yudaxiya doonayna inuu udxaysto oo maalinta tobnaad yacni udxadii uu qalo can akhdi shayin min shacrihi laga reebaayo can akhdi shayin shay inuu qabto bimacnaa gooyo laga reebaayo min shacrihi timihiisa ka mida ha xiiro ama ha quseeyo ha gaabiyo ama ha rifo inta mid walba aw adfaarihi ama wax ciddiyihiisa ka mida inuu qabto bimacnaa inuu gooyo laga reebaayo xataa yudaxiya ilaa uu ka udxaysanayo in loo diidaayo timihiisa ama ciddiyihiisa wax ka mida inuu jaro loo diidaayo dadka kale ma aha waa kii doonaya inuu udxaysto doonayo haddaanuu doonaya inuu udxaysto isaga way u furan tahay hadduu timihiisa wax ka goynaayo ama marka waxaweye ciddihiisa wax ka goynaayo muxrimna aanu ahayn laakiin qofkii marka waxaweye doonaya inuu udxaysto niyadaasi marka ay ku jirto waa inuu timihiisa iyo ciddihiisaba daayaa tobanka dilxija hadday bilaabmaan ilaa uu ka udxaysanayo xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can ummi salamata radia allahu canha qaalat ummi salama waxay sheegtay ummi salama magaceedii magaca aabbaheediya sheegaya ya hindu bintu abi umaya sax baarak allah fiik qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam man kaana lahu dibxun ku kasta uu sugnaaday dibxun wax la gowracaa uu sugnaaday waa ficli bimacnaa mafcuul ay madbuux dibxigaasoo yadbaxuhu uu gowracaayo bimacnaa uu doonayo inuu gowraco fa idaa ahalla hilaalu dilxija hadduu markaas soo galo ou bisho bisha dilxija ay bilato fala ya'khudanna min shacrih waxba yaanu ka qabannin oo ka goynin min shacrihi timihiisa wax ka mida walaa min adfaarihi iyo ciddihiisa wax ka mida shay-an waxba yaanu ka jarin ha daayo xataa yudaxiya ilaa uu ka udxaysanayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qofkii doonayey inuu udxaysto bisha dulxijana ay u bilaabanto ilaa uu ka udxaysanayo inuu timihiisa iyo ciddihiisa daayo oonu waxba ka qaban waa nahyi la reebaayo haddaba nahyigan culammadu waxay isweydiiyaan ma litansiih ba mise waa liltaxriim miyaa laga xaaraantinimeynayaa mise waxa weeye waa waxay noqonaysaa markaa litansiih oo inuu markaa qaban waayaa uu iska daayaa waxay noqonaysaa sunni ee waajib ma noqonayso mise waajib bay noqonaysaa culammadu taa waa ku kala duwan yihiin xagga madaahibta way ku kala qaybsameen marka ahlucilmiga qaarkood waxay mareen oo shaaficiyadu ka mid tahay inay sunno tahay daynta la daynaya ayna waajib ahayn ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen inay markaa tahay waajib in la daaya inay waajib tahay saas yadaabay markaa mareen marka qolyaha markaa odhanaya waajib ma aha deynta la daynayaa waxay u deliishadeen xadiiska markaa tilmaamaya in nabigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood intuu hadyi diro xaramka lagu soo qalayo inaanu haddana waxba iska xaaraantinimayn jirin caaisha waxay tidhi kuntu aftulu qalaa'ida hadyi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam uma yuqalliduha huwa biyadih uma yabcasu biha fala yuxarimu calayhi shayan axallahu allahu tacaala lahu xata yanxara alhadya ama xata yunxara alhadyu yacni waxaan u soohi jiray bay tidhi qoorta waxa loo sudhaayo hadyiga markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qoorta isagu u gelin jiray markaasuu dabeedna u diri jiray xaramka wuxuu ilaahay u xalaaleeyey iskama xaaraantinimayn jirin ilaa inta hadyiga la qalayo xataa yunxara alhadyu xataa yanxara haddii la yidhahdana dee amarkiisa ayaa lagu qalaya kaannahu isagu inuu qalayo ahlucilmiga qaarkoodoo sida kale maray waxay leeyihiin waxa kala duwan hadyi in la diro iyo inuu udxaysanaya kala duwan xadiis walba waa qaadanaynaa mid walba sidiisaan ugu camalfalaynaa oo haddii hadyi la diro oo qofku isagoo iska jooga beledkiisii isagoo iska jooga uu yidhaahdo markaa xoolaha iga kaxeeya xaramka ku qala xaaladda caynkaasa xadiiskaasaa loo cuskanaya loogu camal falaya waa hadi weeye wax markaa ka xaaraantinimoobaya ma jiro oo hore ugu xalaal ahaa laakiin hadduu doonaayo inuu udxaysto udxadii iyo hadyigii waa kala duwan yihiine waxay noqonaysaa hadduu udxaysanayo xaaladda caynkaasa xadiiskan baa isaga loo qaadanaya man kaana lahu dibxun yadbaxu waa udxadii bay ku saabsan tahay oo waa ka xadiisku markaa sheegaya inuu markaa xataa yudaxiya ilaa uu ka udxaysanayo inaanu waxba ka qaban wax timihiisa iyo ciddihiisa ka mida aanu jarin daliil ahaanna waxay u dhowdahay in sidaa loo kala qaado mas'alada oo la yidhahda hadduu hadyi dirayana diritaanka hadyiga uu diray ilaa inta hadiga laga qalaayo wax u xalaal ahaa kama xaaraantinimaynayaan laakiin hadduu doonayo inuu uduxaysto waa inuu ciddiyihiisa iyo markaa timihiisa daayaa aanu waxba ka jarin oo u kaadiyaa ilama iyo inta waxaweeye markaa uu ka udxaysanayo culammada qaarkood ashyaa kale haleeshiyeenoo waxay yidhaahdeen jidhkiisana wax kalo waa inaanu ka qaban oo waxuu ka jara ayna jirin taas waxa weeye marka culammada qaarkood ayaa markaa ku daray inkastoo ay wax ka reebeen oo marka ay yidhaahdeen yacni hadduu marka guditaan oo kale markaysa markaa qof weynoo marka guditaankii ku baaqdo kale uu yahay amaba dhowaan soo islaamay iyada guditaankaa dib loo dhigi maayo calaa kulli xaal inta markaa nasku ku soo arooray in lagu daayaa fiican sababta marka waxaa loo diidayaa waa maxay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen muxrimkiibuu markan shabbahayaa oo shabah ku leeyihi culammada qaarkood baa taa yidhi laakiin wejigaasi ma xoog badna wejigaasi ma xoog badna oo dee kii hadyiga diray ayaaba xagga muxrimka uga dhow isagana waxa weeye waxba kama xaaraantinimaynayso hadyigaa uu diray waxuu xalaal ahaa kama xaaraantinimaynayso sida xadiiskii kale aynu sheegnay ee isaguna saxiixa ahaa uu tilmaamay culammada qaarkood marka waxay yidhaahdeen xikmada ku jirta waxa weeyaan jidhkiisii oo dhammaystiran inuu udxaysto si kulligii naarta looga wada xoreeyo haakada culammada qaarkood baa saas yadaa yidhi wallaahu aclam haddii xukun sharciga soo arooro oo xikmada sidaa loo yidhi aynaan garannin ma aha marka waxa weeye in markaa laga tegayo ama xikmadda aan garanno ama yaynaan garane sida markaa daliilku sheegay bes waynu la nimaadnaa maayo xikamka marka ma wada taalacan karno mana wada garan karo marka wuxuu ku saabsan yahay waa kii doonaaya inuu udxaysto doonaya haddaanu doonay inuu udxaysto timihiisa iyo ciddihiisa waa jari karaa muxrimna aanu ahayn qof baa waxaa dhici karta marka hore inaanu ku talagelin inuu udxaysto dabeedna ciddihiisa iyo timihiisii buu jaray kadib mar dambay ku dhalatay inuu udxaysto ama wuxuu ku udxaysanayay uu helay dabeedna go'aankiisu uu noqday inuu udxaysto waxba kama saarna marka waayo xaaladan hore markaa timaha iyo ciddiyaha uu jarayey talagelkiisu ma ahayn inuu udxaysto ama udxa ma haysanin sidaas aawadeed mukhaalafaad ku dhacday lo odhan maayo baabka saddex boqol iyo afariyo toban baabunnahyi can ilxarifi bimakhluuqin baabunahyi waa baabkii reebista laga reebaayo can ilxalifi dhaarta lagu dhaaranayo bimakhluuqin shay makhluuqa lagu dhaaranayo reebista la yska reebo sharcan laynoo diiday ayuu u baab yahay kannabiyi waa sida nebigaoo kale makhluuqa la diidayo in lagu dhaartaa waalkacbati waa kacbadoo kale waalmalaa'ikati waa malaa'igtoo kale waalsamaa'i waa samadoo kale waalaaabbaa'i waa abbayaashoo kale waalxayaati waa noloshoo kale ruuxi waa nafto kale in nafta lagu dhaarto ama samada lagu dhaarto ama nolosha lagu dhaarto ama aabbayaasha lagu dhaarto ama malaa'igta lagu dhaarto ama markaa kacbada lagu dhaarto ama nebiga lagu dhaarto calayhi asalaatu wassalaam wara'si iyo madaxa in lagu dhaarto wa xayaati sultaani iyo boqorka noloshiisa in lagu dhaarto wa nicmati sultaani boqorka nicmadiisa in lagu dhaarto wa turbati fulan ciidda hebel in lagu dhaarto waalamaanati ammaanada in lagu dhaarto wa hiya min ashaddiha nahya wa ammaanada dhaarashada lagu dhaaranaya min ashaddiha waxay ka mid tahay kuwa ugu daran nahyan xagga reebista la reebaayo ammaanada in lagu dhaartaa waaba ka sii daranta waciid khaasa ku soo baabkan sheikhu wuxuu tilmaamayaa cid makhluuqa inaan lagu dhaaran aslanba ruuxa hadduu dhaaranayo waa inuu ku dhaartaa ilaahay magacyadiisa ama sifaadkiisa waayo dhaartu waa tacdiim iyo weynayn weeye weynayntaasna allah keliya ayaa markaa laa'iq u ah allahumba u habboon in lagu weyneeyo dhaar laakiin shay kale in dhaar lagu weyneeyo laa'iqu ma aha markaa dhaartu allah bay ku gaartahay in lagu dhaartaa waxaa lagu dhaaran karaa marka asmaada ilaahay iyo sifaadkiis halkaana waxaa ka soo baxaysa asmaada ilaahay iyo sifaatkiisu inaynay makhluuq ahayn makhluuqa inaynay ahayn baa ka soo baxaysa ashyaada makhluuqaa ah farqi ma kala lahaa xagga diidmada la diidaayo dhaarashada lagu dhaaranayo ee dhammaan waxa ay tahay inaan lagu dhaaran adiladuna dhammaan waa diidday dhammaan in lagu dhaarto ashyaada wax ka mida adiladu waa diidaysa xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo koob iyo afartan can ibni cumara radia allahu canhuma can ilnabiyi sala allahu alayh wasalam qaal ina allaha tacaala yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina allaha tacaala allah isagaa korreeye yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu inaad dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaashin inaad ku dhaarataan buu allah idinka reebayaa idin diidayaa faman kaana xaalifan ku kastoo ahaaday mid dhaaranaya bimacnaa doonaya inuu dhaarto falyaxlif billahi aw liyasmut allah ha ku dhaarto aw liyasmut ama ha aamuso oo dhaartaba ha iska daayo muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin fi saxiix riwaayo waxaa ku sugnayd saxiixa ku sugan faman kana xaalifan falaa yaxlif ila billahi aw liyaskut faman kaana ku kastoo ahaaday xaalifan mid dhaaranaya bimacnaa doonaya inuu dhaarto yacnii ficlan buu dhaartii ku jiraa looma jeede waa muriidan an yaxlifa ay macnuhu dhacaysa falaa yaxlif yaanu dhaaranin ilaa billaahi allah inuu ku dhaaranaya mooyaane aw liyaskut ama ha aamuso xadiiskani wuxuu inoo sheegayaa inaan aabbayaasha lagu dhaaran sabab baanu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay sida xadiiskan marka waxa weeye abu daawuud iyo tirmidi markay soo wariyeen sababnimada ay raacinayaan in marka cumar bnu khadaab ku dhaartay aabbayaashii markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay in aabbayaasha lagu dhaarto marka laba shay baa xadiisku sheegayaa si gaara wuxuu sheegayaa inaan aabbayaasha lagu dhaaran waa nahyi wanahyu yaqtadii taxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa wax ka leexiye haddaan la helin xaaraantinimayn buu keensanaya oo shayga sharcan la reebay shay xaaraana inuu yahay ayaa markaa laga qaataa oo ku tusinaya haddii daliil ka leexiyo halkeeda shayga labaadee uu tilmaamaya wuxuu yahay in si caama laynoogu sheegaayo makhluuqba inaan lagu dhaaran oo hadduu qof doonaayo inuu dhaarto allah ha ku dhaarto ama ha iska aamuso ima wa imma labadaa mid waa inuu yeelaa ama allah waa inuu ku dhaartaa ama waa inuu iska aamusaa taa macnaheedu waxay tahay makhluuq cid ah ha ku dhaaranina ayan kaan cidduu doona ha noqdo taasina ina caamtaa laga qaadanayaa saas hawadee wejiga culammada qaarkood ay yidhaahdaan nebiga khaasatan waa lagu dhaaran karaa waa qowl khalata ah bacdu lxanaabila waxay mareen in markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam khaasatan in lagu dhaartaa inay bannaantay markaasaa weliba waxay yidhaahdeen nebiyada kale ma looga qiyaasanaya mise loogama qiyaasanaya bacdulxanaabila ay yidhaahdeen markaasaa bacdigood markaysagaa nebiyada kalena xukunkaa usii gudbiyeen oo yidhaahdeen nebiyada khaasatan waa lagu dhaaran karaa laakiin qowlka noocaasi waa khalaq waa mukhaalif linusuus nusuustii adiladu khilaafsan yahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ma sharciyeyn mana bannayn cidaan allah ahayn in lagu dhaarto faman kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut lagama soo reebin nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska kalena waa u tegi doonnaa man xalafa bigayri illaahi faqad kafara aw ashrak ma inoo keenaya kii allah cidaan ahayn ku dhaartaa yacni markaa kufri ayuu ku dhacay ama shirki ayuu ku dhacay yacni xadiiska tilmaamaya saas aawadeed makhluuq in lagu dhaartaa ma bannaana halkaa aan tilmaamo cumar bnu khataab markanuu ku dhaaranayay aabbayaashii xukunkan ma ogayn ilaa shakhsigu wuxuu mukallaf ku yahay wixii soo gaadhay ayuu mukallaf ku yahay isagoo xukunkan og oo ka warqaba inuu marka mukhaalafada la yimi ma ahayn ee waxa weeye xukunkan ma ogayn isagaan garanaynin ayuu ku dhaartay in wax ku jiraan aan ogayn ayuu ku dhaartay markuu ogaaday dabeed marka waa iska daayey maalintii nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi laa taxlifuu biaabaa'ikum yacni sidaa ku yidhi aabbayaashiin ha ku dhaaranina uu nebigu ka reebay maalintaa laga bilaabo dib uguma dhaaran aabbayaasha dib uguma dhaaran waxaanuu yidhi markaa cumar maalinta nebigu hadalkaa igu yidhi laga soo bilaabo dhaar aan markaa weeye aabbayaal ku dhaaranayo dib dambe uma odhan laa qaa'ilan walaa aasiran hadday tahay inaan anigu odhanaayo iyo hadday tahay inaan cid ka sheegaayo iska daa anigu inaan ku dhaarto aabbayaal dib ugu dhaartee qof ku dhaartay afkayga ma soo marin hadalkiisii uma ma odhan saasuu yidhi afkaygaba mid ka soo baxday maaha xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can cabdiraxmaan bni samurata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lataxlifu biawaaqi walaa biaabaa'ikum lataxlifuu ha dhaaranina biawaaqi yacni markaa sanamada ha ku dhaaranina taaquudyada ashyaada ilaahay sokadii la caabudo sida sanamyadoo kale ha ku dhaaranina walaa biaabaa'ikum aabbayaashiinna ha ku dhaaranina walaa biaabaa'ikum aabbayaashiinna ha ku dhaarannina rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey altawaaqi jamcu taaqiya tawaaqi waa taaqiya jamceedii wahiya alasnaam waa sanamada wa alxadiisu waxaa ka mida xadiiskii baa ka mid a haadihi taaqiyatu daws waa sanamkii dows daws waa qabiiladii abi hurayra ahaa waa qabiila min qabaa'il yaman markaa sanamkay caabudi jireen dulkhalasa ahaa ayaa waxaa laga tilmaamaya taaqiyatu daws bukhaariyo muslim baa kaana soo wariyey ay sanamuhum wa macbuuduhum waa sanamkoodii iyo kay caabudi jireen weeye taaqiyatu daws wa ruwiya fii muslimin muslim masdar aan ahayn waxa lagu soo wariyey sida nasaa'i oo kale bitawaaqiiti laa taxlifu bitawaaqiiti nasaa'i oo kale saas u soo warinaya taaquudyada ha ku dhaaranina atawaaqiitna waxa weye waa jamcu taaquut daaquut baa mufrad ah dawaaqiit baa lagu jamciyey wa huwa shaytaan waa shaytaanka waa sanam iyo sanamka oo shaytaanku isagaa xumaan kasta yacni dadka u horseedaya oo ugu baaqaya haddii cid aan allah ahayn la caabudo xaqiiqatan cibaadadu shaytaankay u dhacaysa daahiran shaygan la caabudaye makhluuqay u dhacaysaa laakiin xaqiiqatan shaytaankoo amray oo u qurxiyey ayay markaa xaqiiqatan u min xayu aahir iyo min xayu alxaqiiqa ayaa kala duwan wasanam waa sanamka sanamkana waxa weeye isagana waa shaygan la caabuday wey khaas ahaan weliba sida badan waxaa loo isticmaalaa shayga la arkaya suurad leh ayaa sida badan sanamka loo isticmaalaa in layska camimaana waa dhacdaa xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in asnaamta iyo ashyaada marka ay gaaladu weyneeyaan ama ay caabudaan ashyaadaasoo kale in lagu dhaartaa inayna bannaanayn laa taxrifu bitawaaqi marka taaquudyada ha ku dhaaranina waana shayga ugu daranba dhaarashada lagu dhaaranaya ya aabbayaashiinna ha ku dhaaranina ruuxa hadduu sabqu lisaan ay uga soo baxdo xaaladda caynkaasa ku dambaabi maayo oo kale qofkiibaa waagii hore wuxuu caado u lahaa inuu ashyaada ku dhaarto waabu soo islaamay caadadii hore uu la qabsaday carabkiisu la qabsaday ayaa markaa ka soo baxsatay oo dabeedna markaasaa waxa weeye isagaan u qasdin aan ku talagelin ayaa afkiisa ay soo martay dhaartii uu makhluuqa ku dhaaranay ya ama xataa uu sanam ku dhaaranay man xalafa faqaala fii xalifihi billaati walcuza falyaqul laa ilaaha ila allah culammadu waxay yidhi haddaanu tacdiimka uga jeedin waxay noqonaysaa min baabi alkafaara inuu odhanayo laa ilaaha ila allah laakiin loogama jeedo miladu ka baxay laakiin hadduu markaa dee tacdiimkii yacni laata la weynaynayey uuga jeedo uga qasdaayo oo muraadkiisuu yahay se inuu macbuud yahay inuu u weynaynayo tacdiimkii markaa macbuudnimo loo weynayn jiray hadduu u xaaladda caynkaas iyadu waa ka duwan tahay laakiin haddii marka waxa weyaan yani sabqu lisaan iyo wax la oo kale markaysa marka ay uga soo baxdo laa ilaaha ila allahu hadduu odhanayo kafaar uu odhanaya waa lilkafaara yani maadaama afkiisa ay soo martay shay yani kufri lagu itlaaqay inuu marka waxa tawxiid marka ka dambaysiiyo siuu marka tawxiidkun ugu sugnaado ayaa laga tilmaamaya laakiin hadduu tacdiimu laato weynaynayo uga jeedo marka waa ku gaaloobay marka dawaaqiidka waa inaan lagu dhaaran aabbayaashana waa in lagu dhaaran dumarka qaarkood ba kollay aabbayaasha ku dhaarta aabbahay waataan waayaa iyo wax la mida ashyaadaa waa inaan la odhan dadka qaarkoodna waxay ku dhaartaan ilaaha iyo rasuulka markaasuu odhanaya ilaaha iyo rasuulka waa sida arrinku ya yacni waxa weeye wuxuu ku dhaaranayaa rasuulku ku ladhaya yacni allah ku ladhay taana in la sameeya maa ama rasuulka sala allahu alayh wasalam bay si gaara dadka qaarkood ugu dhaaranayaan taasina waxa weeye waa arrin maqalata weeye waxaanay markaa ku jirtaa waxyaalaha laynoo diidaya ka mid tahay xadiidka wa can buraydata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal man xalafa bialamaanati falaysa minna man xalafa ku kastoo dhaarta bilamaanati ammaanada ku dhaarta falaysa minna nagama mid aha annaga macnaa dayra ayuu naga yahay ee nagama mid ahaa yacni dariiqadayada kuwa ku sugan iyo hadyigeega iyo hanuunkayaga kuwa ku sugan kama mid aha xadiisun saxiixun waa xadiis saxiixa ah. rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey sheekh albaani laftiisuna waa saxiixiyey culamo hore oo saxiixisayna waa jiraan waa nawowi ahayn bacdi baa markaa doonay kollay mucaasiriinta ka mida inay ka hadlaan oo yidhaahdaan cabdulaahi ibnu burayda oo aabbihii ka warinayaa aabbihii waxba kama maqal laakiin warka noocaasa sheekh albaani waa radinayaa culamo kalena raddigaa waa ugu horraysay oo hore waa u radiyeen cabdulaahi ibnu burayda aabbihii burayda waxbuu ka maqlay riwaayaadka qaarkoodna waxaa soo arooray iyadoo axaadiista qaar uu ka warinaayo samaac uu tasriixinayo oo uu caddaynaayo samaac inuu aabbihii ka maqlo waxaana ka mid a ah xadiiskan markaa inoo soo socda masaadirta qaarkood wuxuu ugu yimi isagoo ibnu burayda uu caddaynaayo aabbihii inuu ka maqlay uu leeya waan ka maqlay uu saaleeyey ta kale marka axaadiis badan baa culammadu u saxiixiyeen xadiiskan laftiisana jamac culammada ka mida ah saxiixiyey oo ibnu xibbaan ka mid yahay oo xaakim ka mid yahay oo nawowi ka mid yahay yacni marka culamo badan ayaa saxiixiyey culamo badan baa saxiixiyey weliba shawaahidna waa leeyahay waa yahay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ammaanada inaan lagu dhaaran ammaanadu mar waxay noqotaa dee ammaanadii ilaahay oo faraa'idda in loo jeedo marna waxay noqotaa ammaanada makhluuqa yacnii midnaba in lagu dhaartaa ma bannaana waxayse culammadu ku sii xambaareen xadiiskan ahlucilmiga qaarkood in looga jeedo ammaanadii ilaahay oo laga tilmaamayo axkaamta shareecada iyo faraa'idda hadday salaada tahay hadday zakada tahay hadday soonka tahay hadday xajka tahay iyo ashyaada la midka ah sababtuna waxay tahay nahyiga la reebaayo in lagu dhaarto ammaanada waxaa loo soo gaar yeelay ammaanadu maadaama ay tahay ammaanadii ilaahay oo faraa'idda shareecada ay tahay farallada sida takaaliifta sharciga ah waxaa la ismoodsiin karaa asmaada ilaahay sida loogu dhaaran karo ama sifaadka ilaahay loogu dhaaran karo faraa'idda shareecadana in lagu dhaaran karaa la ismoodsiin karaa markaasaa laynoo tilmaamayaa in faraa'idda shareecada aan lagu dhaaran karin saasaa si gaara loo reebay dhaartu marka waxay ku guntamaysaa in lagu dhaarto asmaada ilaahay iyo magacyada ilaahay iyo sifaatka ilaahay in lagu dhaarto ay ku guntamaysa ahlucilmiga qaarkoodna sifaatka waa sii kala saareen oo sifaatu daat iyo sifaatu alafcaal bay u kala saareenoo bacdu shaaficiya waxay yidhaahdeen sifaatu daat baa lagu dhaaran karaa sifaatulafcaalka waa diideen in lagu dhaarto laakiin saxiixu waxay tahay inayna farqi ka lahayn culammada cammimaysaa fiican walee sifaadka ilaahay oo dhammaan waa lagu dhaaran karaa sifo kastoo sifaatka ilaahay ka mid a ah waa lagu dhaaran karaa asmaada ilaahayna waa lagu dhaaran karaa waxaana laga yaabaa diidmada la diidaayo bacdi ay diidayaan in sifaatul afcaal lagu dhaarto ficilladu sifo ilaahay inaynay ahayn qowlka caynkaasoo ashaacire qabto inay ku dhisantay marka saxiixu waxa uu yahay yacni in lagu dhaaran karo sifaat lafcaalna waa sifaat ullah sifaatka nusuusta ku soo arooray ficilada ilaahay ficilkiiyo mafcuulku waa kala duwan yihiin alafcaal afcaal llah wa sifaatun lilah wa min sifaat illaah afcaasha ilaahay sifaatka ilaahay bay ka mid yihiin waayahay marka ammaanada in lagu dhaartaa ma bannaana falaysa mina muraadka looga jeeda ma aha milladda uu ka baxo waa gaaloobay muraadku maahee waxaa laga tilmaamayaa laysa min ahli tariiqatina wa min ahli hadyina yacnii kuwa tariiqadayada u saaxiibka iyo hadyigayaga iyo hanuunkayaga iyo waddadayada wanaagsan kuwa ku sugan kama mid ahabaa laga tilmaamaya bimacnaa mukhaalafu ku jiraa oo cisyaan buu ku jiraa laakiin loogama jeedo waa gaal muraadku saa maaha waxay culammada qaarkood ka daliishadeen nusuusaha ay ku soo aroortay falaysa minnaa inay ka mid tahay kabaa'irta oo yaan gaalnimo lagu xambaarin ficilka saasoo kale la yidhaahde e laakiin min kabaa'iri dunuub inuu yaho dembiyada kuwooda waaweyn ka mid yahay baa lagu xambaarayaabay yidhaahdeen xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa wa canhu abu daawuud wuxuu ka soo wariyey burayda qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man xalafa faqaala inii barii'un min alislaam rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam man xalafa ku soo dhaarta oo faqaala yidhaahda dhaartiisa ku yidhaahda inii barii'un min alislaam anigu islaamka beri baan ka ahay fa in kaana kaadiban hadduu yahay mid ku been sheegaya dhaartaas waxa uu ku dhaaranayo hadduu ku been sheegaayo fa huwa kama qaal arrinku waa siduu yidhi weeye wain kaana saadiqan hadduu yahay mid run sheegayana falan yarjica ila alislaami saalima yacnii ku soo noqon maayo islaamnimada xaaluu markaa nabad qabo yacni kuma soo noqonayo manaa isagoo dembi ka maran islaamnimada ku soo noqon maayo rawaaha abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinayaa oo kitaabkiisa alirwaa ayuu ku saxiixinayaa marka waa xadiis yani saxiixa weeye ahlucilmigu waxay yidhaahdeen qofkan ku dhaaranaya inuu islaamnimada beri ka yahay waciid weyn baa ficilkan ku sugan uu samaynayo qofkaasi inii u min alislaami inuu hadduu yidhaahdo hadduu been sheegaayo waa siduu u yidhi waa siduu u yidhi culamada qaarkood tafsiil bay geliyeenoo waxay yidhaahdeen hadduu uga jeedo inuu kufriga markaa niyeystay arrinkaasi haddaanu sidaa ahay inuu gaaloobayaba hadduu niyeystay waa gaaloobay haddii niyadiisu tahay sidaa hadduu noqon waayo inuu gaaloobo isla markaasuu gaal yahay waayo culammadu waxay yidhahdaan qaacide ahaan man cazama cala alkufri fi lma'aali kafara fi lxaal qofka niyeeye wakhti soo socday inuu gaaloobi doono hadda iminka inuu gaaloobo ma niyeyn markan wuxuu niyeeyey wakhti soo socday inuu gaaloobi doono isla markan buu gaal yahay niyadaa keliya ku gaaloobaya milladda kaga baxaya man cazama cala alkufri fi lma'aali kafara fi lxaal saasay ahlulcilmigu yidhahdeen laakiin haddaanu muraadkiisu ahay inuu gaaloobo laakiin muraadkiisu yahay arrinkaas inuu aad u adkaynayo uun muraadkiisu inuu caynkaas ahaa xaaladda caynkaasa milladda kagama baxaya bay yidhahdeen laakiin dembi weynoo kabaa'irun la yimi hadduu run sheegayana isagoo nabad qaba dee islaamnimadii ku soo noqon maayo oo dee diinkiisii ma badbaadin maadaama marka waxaw ku dhaartay dee islaamnimo kabax uu ku dhaartay uu yidhi arrinkaas haddaanu sida ahayn yuhuudi baan ahay ama saas hadday dhici weydo yuhuudi baan ahay ya marka waxaa laga qaadanayaa inaan diin kabax lagu dhaaran baa laga qaadanaya xadiis kaleoo inta hore la mida baa jira inta hore kala mida oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man xalafa calaa yamiinin bimillatin hayri lislaami kaadiban fahuwa kama qaal bukhaari iyo muslim baa soo wariyey min xadiisi saabit ibni daxaak kii ku dhaarta dhaar ayuu wuxuu ku dhaartay diin aan islaamnimo ahayn ayuu ku dhaartay isaga oo been sheegay arrinku waa siduu u yidhi weeye marka calaa kulli xaal ahlucilmiga qaarkood tafsiilkaasay geliyeen oo ay tilmaameen hadduu kollayba marka waxa niyeeyo inuu gaaloobayo hadduu arrinku saa noqon waayo shaki ma laha inuu gaaloobayo marka laakiin haddii kale dembi weyn buu la yimi khatar buu ku sugan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta